waxaan kusoo dhex jirnay kitaab kitaabu tawxiid lisheekh maxamed cabdbn cabdilwahaab raximah ullah baabu alkhawfu min ashirk waxa uu baab yahay shirkiga in laga baqo maadaama ay khatartiisu ay badan tahay oo qofkii shirki ku dhintay ilaahan ka magan galnay subxaana wa tacaala aan loo dembi dhaafaynin oo asaga iyo naar isma huraan ay tahay markaa shirkiga in laga baqo oo laga digtoonaado oo maaragtay aad looga fogaado ilaahayna laga baryo subxaana wa tacaala inuusan nagu ridin baabu alkhawfi min ashirk shirkiga in laga baqo ayuu u baab yahay marka baabkan baabkii hore calaaqada uu laleeyahy waxaa weeye qofka maadaama la yidhi qofkii tawxiidka xaqiijiyey waa ahlujanna towxiidka xaqiijintiisana waxay ku xidhan tahay in shirkiga beri laga noqdo subxaa shirkiga ilaahay beri laga noqdo ilaah in loo shirig yeelo in beri laga noqdo marka maadaama shirkigii uu mufsid uu yahay wax haribaayo uu yahay in marka laga baqo oo markaa laga digtoonaado baabulkhawfu min ashirki shirkiga laga baqo oo laga digtoonaado asbaabtii uu kaaga fogaan lahaa shirkiguna la qaato weeye iyo wa qowlu llaahi caza wajalla marka markuu annagii nidhi waqowlullah casa wajal macnaha waxa weeye aayadda waxuu ka wadaa inuu baabkan u deliishado oo daliil uga dhigto in shirkiga laga baqo oo laga digtoonaado marka waxaad mooddaa inay fiican yidhahdo qaala allahu tacaala si aayaddu ay maaragtay deliil ugu noqoto tarjamada baabka u guntay wa qowlu qowlullaahi casa wajalla alle qowlkiisa uu yidhi ina allaaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariik yeelo shirki maba dhaafaba hadduuse qofku intuu noolya uusa ka toobadkeenin wayakfiru wou dhaafaa maa duuna daalika wixii shirkiga ka sokeeyey oo dunuubta liman yashaaw ciddii uu rabo haddii uu toobad keenad waa laga dhaafa hadduusan xataa toobadkeenin maadaama dembigiisa uuna shirki gaarsiisnayn allah subxaana wa tacaala wuu dhaafi karaa halkaa waxaad fahmaysaa marka shirkiga foolxumadiisa iyo dembigiisa inuu aad iyo aada u weyn yahay sababtoo shirkigu waxaa weeye cadaaladda dhan buu ka soo horjeeda sideedaba sababtoo ah waa dulmiga kan ugu weyn waxa weeye waa waxaan isqaado karin in laysu isu dheelisaro waa ilaan shirkigu macnaha waxaa weeye allaah wixii uu iska lahaa ayaad makhluuq siinaysaa makhluuqii baad intaad kor u qaadday ayaad alle ku shabbahay makhluuqii caajiska ahaa oon waxba qabsan karin ayaad ilaahay meliga ahaa oo qaadirkaa oo wax walba awooday ayaad marka ku shabahday marka markaasaa xaqii allah ou baa siiyey sidaa darteed waa dulmi kan ugu weyn inna shirka la dulmun cadiim sababtoo ah addulmu waxa weeye wadcu shay-i fii gayri maxallihi shayga oo booskiisa aan munaasabka aan ku ahayn in la dejiyo way marka shirkigu saasuu uxun yahoo waxaa weeye ilaahay baa cid kala la sinaya sida alle uu yidhi alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalard wajacala aldulumaati wannuur ilaahay cirhkii dhulka abuuray oo iftiinkii mugdiga maaragtay abuuray ayaa maha iskale ayadoo alla ou oo khalqigaa waxla aan la arkin humma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwa gaalada ah rabbigooda ayay maanta ma arkaysaa waxay ay la sinayaanoo asnaamtoodii ilaahay bay la ekaysiinayaan haddii cadaalad maahan marka allah subxaana wa tacaala makhluuqaan la ekaysiina wax waxaa weeye xaqa ka baxsan wey sidaa darteed qofka maaragtay mushriga ma astaahilo in maaragtay loo dembi dhaafo sababtoo ah wax aan shaqo iyo maslaxo uusan ugu jirin ayuu dhex galay ilaahay buu ilaahnimadii kula tartamay ama cid kaluu la tartansiiyey marka marka qofka mushrika dembi weyn oon la dhaafi karin buu galay walciyaadu billah aayadda waxaa kaloo ku sugan raddin khawaarijta iyo muctasilada la radinayo sababtoo ah waxay leeyihiin khawaarijta muctazilada qofka haddau kabaa'ir ou ku dhaco laazim waa in la ciqaabo khawaarijtuna waxay leeyihin waa mukhallad fi naar naarta ayuu ku waaraya muctazilana waxay leeyihiin naarta waa ku waaraya laakiin waa gaalla ma odhanayna waa muslimna ma odhanayno marka waa isku mid weeye sababtoo ah waxay leeyihiin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa la qofkii ka toobadkeena ee qofkii ka toobad keena attaa'ibu min adembi kaman laa demba lahuwa ee allah subxaana wa tacaala minadiis iyo galladiis waxay gaartay qof dembi sameeyo oon ka toobad keenin haddii uu rabo allah subxaana wa tacaala inuu u dembi dhaafi karo nacam marka mushrikiintana iyo murji'adana waxa waaye aayaddu raddi bay ku tahay oo shirkiga iska dhex shabkaxsanayo wa maca daalika khayr rajaynayo ilaahayna waa ka digoo subxaana wa tacaala wuxuu dhahay marka ay qowl ibraahim a ifkan aalihatan duuna allahi turiiduun been la abuurtay oo ilaahyaal beena miyaad maanta ma arkaysa ilaah ka dhiganaysa ood rabtaan haddana waa isla fiicantihiin oo khayr baad rajaynaysaan famaa dannukum birabbi alcaalamiin alla maxaad ka sugaysaa marka ninka shirki alle ugu dhowaaday ee haddana khayrka sugaya waxa weeye waa qof inta bambaano isku qarxiyey haddana dhahay maaragtay samadaa roob ii soo daynaysa famaa dannukum birabbi alcaalamiin afaxasiba aladiina kafaruu an yattakhiduu cibaadii min duuni awliyaa gaalada ma waxay u malaynayaan oo ilaahay sokadiisa awliye samaystay in sooda lagu jecelyaho loo barwaaqaynayo marka waa khatar waaya qofku intuu dembi iyo macaasi iyo shirkoo ku dhex jiro awliyaan ah iyo kan inuu yidhaahdo isagoo miino isku qarxinayo waa khatar wey waxaa kaloo khatara marka dadka muwaxidiinta laakiin mudnimiinta ayadan in la kufrisiiyo ahlu sunnadu waxa waa wasad waay dhexdhexaad wey marka aayadda marka waxayna tusisay shirkiga khuduuradiisa oo ah inaan la dhaafaynin sababtoo ah dulmi iyo jariimo midka ugu xun weeyo allihii khaaliq ahaa ayaad makhluuq intaa soo qaatay alle aada ku shabahday waay wa qaala alkhaliilu ibraahim calayhi salatu slam wuxuu dhahay macnaa ilaah ka soo xikaayada waa qowlullaahi tacaala weeye wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam wajnubni ilaahu iga fogey wa baniya aniga carruurtayda na kala fogey ee ijcal an nacbuda alasnaam asnaam inaan caabudno na kala ilaali ilaahu marnaba agteennaba aniga carruurtaydaba inaan asnaam ilaalinno oon caabudno ilaahow na kala ilaali ay ijcalnii fii jaanib wajcal asnaama fii cibaadata alasnaam fii jaanib anigana dhinac fog oo igey asnaamta caabuditaanka dhinac fogay aniga shirki ilaahuna kala dheeray marka waxaad fahmaysaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam soo ugu dadaalaya towxiidka iyo asnaamta in la caabudo iyo shirkiga iyo madaahirtii soo uga fogaanayo soo maa marka waxaa la rabaa nabigan waxaa loo waxyooday uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahim diinta nabi ibraahim raac diinta ibraahimna waxa waaye tawxiiday ku dhisan tahay nabigana calayhi salaatu salaam tawxiidka ayuu marka uu sidaa u xoojiyey cilladana waa uu sheego wuxuu yidhi rabbi innahunna adlalna kaiira min annaas ummad badanay baadiyeeyeen had iyo goorana shirkigu khataruu ku jiraa sababtoo shirkiga ma dhahayan dadku asnaamaan caabudaynaa kuma dhahayaan ahwaadeenaan caabudaynaa kuma dhahayaan owliyaan xusaynaa owliyaan barakaysanaynaa dadku wanaagsanaan barakaysanaynaa khayraan doonaynaa oo ku leeyahay qofkii marka waxa weeye baabkaasaa lagu dagaya muusiq inta loo garaaco iyo anaashiid oo catar iyo maaragtay maryo dhan loo garaaco oo qubuurtii la qurxiyo oo wixii asaga dhawaa marqaama qofkii miskiinka caqli male hadha waxaad arkaysaa isagu wixii caabudaya oo maaragtay wixii ka daba ordaya wuxuuna isu haystaa inuu marka uu diin leeyahay marka ha u malaynina ninkaa sanamka caabuda sanamaan caabuda kuma leh kan qabriga caabudaa qabrigaan caabuda kuma leh mid baa waxle ilaahay aan caabudayna dadkan waa barakaysiin waa ku dugaalayna maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allah saasuu marka shirkigu uu kuugu soo dugaalaya soo maa ama ahwaa iyo waxyaalo baasuu kuugu soo dugaalaya marka isagoo dhanba waa inaad qof foojigan aada noqotid sida gabar oo maaragtay bikaaro ah oo sharafle siday rag ay uga cararto iyo foolxumadood iyo maaragtay waskhaanimadooda si uga cararto qofka muminka waxaa la rabaa shirkiga in uga cararo aad iyo aad uga digtoonaaya marka ibraahim waa ka muuqata siduu asaga dhan uga dhakafaarsan yahay shirarka iyo meesha uu ka joogo wajnubni ilaahu iga fogay meel fog iga gey iyo wabaniya caruurtaydaba an nacbud alasnaam inaan asnaab caabudnayo aniga carruurtayda ilaahuna kala dheeray shirkiba agteedaba ha soo marsiini maxaa jira rabbi innahunna adlalna kaiira min annaas dad badanay dhumiyeenoo si hoosgelisaa ah lagugu soo gelinaa marka marka haddii ibraahiim oo maqaamkaa jooga ou sidaa shirki uga baqayo uga fogaanay ugana alla baryanay famaa baalu hayri dadkii kale maxaad u malaynay marka shirkiguna si khadar ayuu kugu soo gelayaa magacyaal badanaa loo bixinayaa owliyaad xusaysaa lagu leeyaha khayraa ka shaqaynaa lagu leeyahay karaamaatul lowliyaa waxbaa marka lagu waxaynaya wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa xadiidkan axmed iyo kayrkiisaa wariyey ma garat min xadiid waxay ka wariyeen maarata yani ibnu jariir ibn abi xaatim axmed iyo keyrkiisaa wariyey min xadiid yani maxamuud bin maaragtay maxamuud bnu labiid nin la yidhaahdo saxaabiya ayay maanta ay ka wariyeen wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa akhwafu maa akhaafu calaykum waxaan inkugu baqayo waxa ugu badan waxaa weeye ashirku اlasqar waa shirkiga yar wey fa su'ila canhu waa la weydiiyo faqaala wuxuu yidhi alriyaa'u waa shirki waa istustuska qaaluu waxay yidhaahdeen wama shirku lasqar yaa rasuula qaala riya qaala yaquulu llahu yowma alqiyaamati wuxuu leeyahay sharxay ku taallaa idaa jaaza idaa jaaza annaasu idaa juuziya annaas ama idaa jaaza annaasu biacmaalihim haa yaquulu llahu yowma alqiyaamati wuxuu odhanayaa idaa jaaza annaasa dadka hadduu u jaaziyo biacmaalihim qof walbaa camalkii khaaliskaa markii loo jaazeeyo idhabuu ila aladii kuntum taraa'ow fi dunya kuwii aada istusayseen adduunyada aada faanduruu bal eego hal tajiduuna cindahum jazaa'a wax ajara iyo abaalmarin ma ka helaysaa hataa aakharo waxaa weeye yooma laa tamliku nafsu linafsin shay-an walamru yowma-idinlah marka cid wax haysata oon allah ahayn ma jirto marka jazaa xaggee laga helayaa marka nacam marka maxamuud ibnulabiidkaas nabiguu arka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dhintay sanadku markuu ahaa sagaashan iyo lix hijiriyadii isagoo maaragtay yacni eh, sagaashan iyo sagaal sano jira nacam sagaashan iyo sagaashan jir ayuu isagoo isagoo yaraa nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam marka taa waxay ku tusinaysaa marka shirkiga in laga fogaado iyo khatartiisa sababtoo ah acmaalaa samaynaysaa hadhow waxaad isleedahay camalkaagii marka berri u hoyo oo maaragtay wax ku dheef hadhow marka camalkaagii wuxuu noqonaya lama arko wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allaahu canhu anna rasuul اllahi sal allau alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta wahuwa yadcuu isagoo caabudaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa niddan isagoo maanta ma arkaysa ilaahay wax lamida wuxuu ilaahay ka mid dhigay oo ilaahay uu maaragtay la mid dhigay caabudaya dakhala naara naartou galay rawaahu albukhaariyu bukhaari baa wariyey xagaa xadka dugsi aad moodaa inuu aada ku iswiishanayo macallinku waxaa fiican xoogaa ardada codkooda xoogaa hoosu dhiga nacam qofa loo diro xoogaa hoosa nooga dhiga wa cani mascuudin waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allau alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto wa yadcuu isagoo caabudaya min duuni illaahi niddan ilaahay sokodiisa isagoo caabudaya dakhala annaara naartou galaa rawaahu albukhaari marka nidku waxa weeye waa wixii ilaahay lagu shabaho subxaana wa tacaala sida alla uu yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun allah subxaana wa tacaala wax nida ha u samaynina adinkoo maanta ma arkaysa og oo garanaya ilaahay waxnid ha u samaynin marka ibnuqayimna arrintaas waa uu sheego shirkiga laba qaybood wa shirki akbar iyo shirki asqar ah marka abyaadda hoos ku dhigan safxada hamsa wa sabciin wuxuu yidhi washirku faxdarhu fa shirkun daahirun dalqismu laysa biqaabili lgufraani wa huwa ittikhaadu niddi lilraxmaani ayan kaana min xajarin wa min insaani yadcuuhu aw yarjuuhu uma yakhaafuhu wayuxibuhu kamaxabati maxabbati dayaan wa shirku shirkiga faxdarhu ka digtoonaa waa laba qayboode fa shirkun daahirun mid daahirahoo weynaa jira dalqismu midkaa qaybtaasi laysa biqaabili lgufraani mid al maaragtay dembi dhaaf aqbali kara ma aha wa huwa kaasina itikhaadu niddi in nid loo sameeyo iyo wax kufaca liraxmaani ayan kaana wax kasaba ha aada midkaasi min xajarin wa min insaanin ama dhagax ama insaan ama qabri ha loo sameeyo yadcuuhu wou barya anwaacdii cibaadadu kuu tirinaya ow yarjuuhu waa rajaynaya uma yakhaafu wuu ka baqaya wa yuxibbuhu wuu jecel yahay ka maxabbati dayaan intaasoo anwaacda cibaadadii intii ka badan usuulu alaaaa khoofkii iyo raja'dii iyo maaragtay tacdiimkii iyo waxaas dhan waa maaragtay yani arrimii oo kale yadcuuhu wou baraya ou yarjuuhu wou rajaynaya uma yukhaafuhu wou ka baqaya wa yuxibuhu wouna jecelaya ka maxabbati dayaan maxaa maxaa dhacan oo codku nooga soo baxaya ya codka ardamaana maqadi wuxuu nooga soo baxaya xaaw wacan ibni mascuudin radi allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuul lahi sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man maata wixii qofkii dhinto ho yadcuu isagoo caabudaya min duuni illaahi ilaahay sokodiisa niddan isagoo nid caabudaya dakhala naar naartuu gala idan haddaad shirki ku dhex jirto waqti uu mowdka kugu imaanayo ma garan karti soo maa marka adigoo wixii ku dhex jiraa mowdka ku imaanaya horena naartii ku gelaya mana ka baxayo marka wax naartii kugu waarinayo waxa weeye marka in aada looga digtoonaado wey walimuslim waxaa u sugnaaday can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu jaabir waa jaabir ibni cabdillaahi bni camar ibni xaraam ayaa la yidhahda alansaari uma sulami waa saxaabi jaliilah asaga iyo aabbihiisba bal wuxuu ka mid yahay asabca almukiriina can nebiy sal allahu calayh wasalam toddobada nabiga xadiidka badan ka warisa qofkii xadiidkiisa oo kun ou dhaafo waxaa la yidhahdaa mukfir saxaabada marka kun dhaaftay asxaadiidtoodu waa saddex ansaar ah jaabirka anas binu maalik abu saciid alkhudri soo maa iyo saddex qurashiyiina waa caaisha radi allahu canhaa cabdullaahi bnu cabbaas cabdullaahi bnu cumar bnu khadaab iyo abu hurayra addowsi wahuwa min akar asaxaabati xadiidan isagaa ugu axaadiid badan marka toddobadaas waxay almukfiruun waa ragga xadiidka ay nabiga ay ka wariyeen kun ou dhaafay ay kun ay dhaafeen taas marka raggaasu ka mid yahay aabihiisna waxaway waa cabdullaahi bnu xaraam wuxuu ka mid ahaa nuqabadii nabiga calayhi salaam baycatlcaqaba kula baaya kula mubaayacooday taasna ay sabab u ahayd madiine inuu nabigii saxaabadiisu haajiraan calayhi salaatu wasalaam radi allahu can asaxaaba kabacdina uxuduu ku dhintay oo isagoo shahiid ah marka markii ay walaashiisa ay u oyday iyo wiilkiisii jaabir ayuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam tabkiihi ow laa tabkiihi ama ooy ama ha ooyine laa zaalat almalaa'ikatu tudilluhu biajnaxatiha marka malaa'igtii baa harinaysa buy marka fadligaa ninka gaari asagoo nin faadla marka waa saxaabi ibnu saxaabi radi allahu canhu walimuslim muslim wuxuu wariyey can jaabir radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man laqiya allaha ilaahay qofkii la kulma laa yushriku bihi shay-an asagoon ilaahay u sharig yeelayni dakhala aljannata janno ayuu gelayaa waman laqiyahu qofkii la kulmana yushriku bihi shay-an asagoo alle u sharig yeelayana dakhala naara naartuu gelaya marka shirki hadduu uu ku dhinto waa calaa cumuumihi naartuu gelaya mana ka soo baxay soo maa amaa qofka muwaxidkaa ah, haddii ou haddee muqtasid uu yahay ama saabiq bilkhayraat uu yahana waxaa weeye maaragtay jannadoo hore ka gelaya biduuna cadaab haddii oo marka ahlu kabaa'irta uu yahana haddii allah subxaana wa tacaala u dhaafana waa heli karaa haddii kale markii dembigiisa laga gooyo jannada unbaa la gelinayaa marka ilaah jannadii hana geliyo biduuna ciqaabin wa nacam marka taa marka waxay ku tusinaya shirkiga khuduurada uu leeyahay sababta haddaad mutalabis ku tahay ood ku dhex jirto waqti kasta ayay geeridu kugu imaan karta geeri markay kugu timaadana naar aan laga baxayn marka yaa isku bacdaadi karo marka isku dhigi kara maantana marka waxaa ugu xun dadka shirkiga iyo ilaahay kayrkii inay baryaan iyo balaayada difaacaya oo tawxiidkii la dagaalamay dadkaasi maaragtay khataray ku jiraan aada iyo aada khatar weyn adduunka waxay ugu necban yihiin towxiid iyo khayr laga hadlo xaalkooda waxaa waye ku ilaahu yidhi waidaa dukira allah waxdahu ishma'azad allah keligii haddii la xuso hala caabudo la yidhaahdo ishma'azad quluubu aladiina laa yuminuun bilaakhira kuwa qalb aakhare aan rumaysnayn way nacayaan waidaa dukira aladiina min duunih ilaahay waxaan haddii la sheekiyo cibaadadooda iyo tacdiimkooda iyo maaragtay humbaalayntoodana eh idaa hum yastabsiruun waa bashaaraysanaya qofka muwaxidka wuxuu ku raaxaysaa tawxiidka iyo alla ammaanta iyo itibaaca sunnada calayhi salaatu wasalaam iyo khayrka laga sheeko qofka khuraafigaana wuxuu ku sheekaydaa qudbigaa wax maamulo iyo qowd acdama iyo madad awliyaa allah iyo waxaasoo ku raaxaysta nacam laakiin khasaaro waxaa qaba dad haddana tawxiidku u nisba sheeganaya markay irdaha intay is istaagaan towxiidkii iyo kutubtii ay dadka iyo culimmadii ay kala hor istaagaan oo xaalkooda ou noqdo sidii maaragtay nimankii quraysh ahaa ee nabiga calayhi salaatu salaam dadka soo gelaya intay dariiq kasta istaagaan iska yidhaan maaragtay maxamed iyo oo dadka duufsanayoo saaxir ahaa jir dadka dadka culummada duruusta ku dira wallaahi alcadiim shabahooda waa taas waa meel towxiid iyo diin lagu akhrinayo qofka intuu luuqyaal ka istaago dadka kutubta iyo tawxiid ka cilla oo culummadii cay iyo ula taagan wallaahi sifadoodu waa sidaas oo kale shaam aba wax kastaa ku xujaysto soo ma waa dariiqadii suufiyadii iyo khuraafiyiintii qofka sunnigaa ah waxay ku leeyihin bidci soo maaha haddana waxaa soo baxay qofka culummadahu diinta akhrinaya tafsiirkii iyo xadiidkii ummadda ilaahay ka baqada in la yidhahdo waa mubtadic intaas ceebo iyo cajalado iyo balaayo iyo maaragtay luuqluuq la raadiyo dadkaas ilaahay ha ka cabsadeen waa lagu lumaa wallaahi alcadiim qofka dhan intuu waxaa wejigiisa ku madoobaado ou baaba'o oo isaga dhan waxuu noqonayaa maanta ma arkaysaa qof aada mooddo maantan intuu ugaar u baxay ee asagoo ooman ugaarkii dishay ee biyola-aan ugaarkii cuno aqso u dhimanaya sow luxuumta culummada iyo ahlukhayrka u cunayo haddaa xaalkooda u fiirsana wallaahi xaalkooda waa saas oo kale ilaahay ha ka baqeen ilaahay ha ka baqeen ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala qofkiiba culummada wax u faa'iideynaya ummadda ummadiyaan lagu diri ago waa qaadicu dariiqnimo waa ka xuntahay sababtoo culimmada dadka ilaahay diinta baraaya haddii culummadii ummaddii la kala gooyo wallaahi waa qaadicu dariiqnimo midda ugu xunwa dadka noocaas oo kalena haddaysan ka toobadkeelin wallaahi sidii baa ku dhacaysa nabigu yidhi calayhi salaa slam wajucila dillatu wasakaaru calaa man khaalafa amri dulli iyo foolxumo wuxuu ku dhacaya qofka amarka nabiga khilaafa qofka culimmada la dagaalama oo diinta la dagaalama oo tawxiidka la dagaalama biayi ismi wallaahi alcadiim waxaa waaye shiico iyo baktiyo shabaha ilaahay ha laga baqo subxaana wa tacaala waxaa laga qaadayaa faalxum war xataa qofku xataa waxyaalaha hadday isaga jiraan oo cilmi nadiifa ah uu faa'iideynayo ama naxwo akrinaayo ama fiq wax nadiifa ah hadduu sheega laguma diro dadka wixii khuraafaada la radira bal bal qof maxaa u malaynaya muwaxida ama sunniya oo cilmi sharciga ummadda u faa'iideynayo marka waxaasoo kale ha la iska ilaaliyo dhallinyaro badana ah oo ku fidnooday halkan keliya maan ilaa oroba meel kastay joogtaan maanta o dhan culimo intay ka faa'iidaysa lahaayeen telefoonnada qarash ay ku bixinayaan dadka shukaamintooda qarash ku bixinayaan wakhtiga ku baxaya xusaasuu yidhi hadal dabagon culimo intuu soo dhiibo culimmada markaas joogto waxaqna iskama faa'iidaysanayaan nin meel fadhiyo oon waxba u akrinaynin aa loo diraya saas dhaha saas dhaha darsiga ka joojiya wallaahi waxay la shabahyihiin shiicadii oo muntadirka beentaa sugaa shiicadu waxay sugaan in la yihahdo muntadir ou leeyahy waa imaan soo baxay mana jiro maba dhalan maxamed ibnulxasan maba dhalanba ninkaas aabbihiis asagoo waxba dhalin oo dhin culummadii iyo dowladdii islaamka iyo muslimkii oo dhan waa khilaafsan yihiin maanta ninkaas muntadirkaaha la sugaa nimankaa dhallinyarada waxaa ku dhacaysa waxay meel kasta waa joogeen oo nala joogeen meel kastay nala joogeen wax kasta waxa waaya ninka ummadda u faa'iiday unbay ku kacsanyihin wax kale ma yaqaanin mid meesoo luuqluuq ku jira oon cilmi akrin oon ilaahay ka cabsanin oysan waxba ka faa'iidaysanaya ay maantan u tacasubayaan fulaan bidciyoona soo yiri kaasuu soo yiri marka muntadiraa sugaysaan soomaali mid meel ku qunfalona ilaahay ka cabsi aan ku dhehayn kii cilmiga aad ka faa'iidaysanayda culummada cilmiga la taagnad ilaahay ka cabsada ilaahay caabuda la taageedna waxa waye hilibkoodaa cunaysaan soomaali hilibkoodaa cunaayaan waxba ka faa'iidaysan maayaan ilaahayna waa idin ogyaha muslimkuna waa idin ogyihiin ka leexda culummada iyo diinta ka leexda haddii kale wallaahi alcadiim waxaa weeye qofkii diinta la dagaalaba lan yacduwa qadrahu nabigu wuxuu ku dhaha calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi hala dilo markii intuu ibnu sayaad waxba u qariyey addukhaan u qariyy wixiibuu marka uu gara waayey ilaa nabi maahan moogta shaydaan xukan keena adduq ou dhahay ikhsa falan tacduwa qadraka dhahay meeshaada ku baabuudha meeshaada ma dhaaftid wallaahi alcadiim ninkii towxiidka iyo culummada iyo khayrka la dagaalama waxa waaye ikhsa falan tacwad qadra khaatimadiisa iyo meeshuu joogana soo fiiriyo ilaaha intaad ka qabtaan waxyaalaha culummada aada sheegaysaanoo meelaha in kugu qarsoonoo telefoonada kula xidhaysa qarashka telefoon iyadoo u baahnayn cilmiga imaada waa kana masaajida lagu akhriyo kaa lagu akhriyo kan lagu akhriyo culummada cilmiga faa'iideynaysa kuwa cajalooduban ka faa'iideysta haddii kale meelaha wallaahi oonaa idin dilaya ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala nacam <clears throat> walimuslim waxaa u sugnaaday can jaabir anna rasuula allahi sal alla alay wasalam qaala wuxuu dhahay man laqiya allaha qofkii ilaahay la kulma laa yushriku bihi shayan isagoon ilaah u sharig yeelin dakhala aljannata jannada ayuu galaa waman laqiyahu qofkii la kulma yushriku bihi shayan dakhala annaar fiihi masaa'il xadiidkan masaa'il badanaa ku sugan oo laga faa'iidaysanayo macnaa shiiku aaduu fiqigiisa u badan yahay waad la yaabaysaa sow aayaadka ugala soo dhex bahaya sheekh maxamed abdulwahaab alkhawfu min aluulaa midda ugu horaysa alkhawfu min ashirki shirkiga in laga boqo sidai u muhiimkaah sababto ilaahay wuxuu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushrika bih athaaniyatu ana ariyaa inuu maanta ma arkaysa istusku min ashirki ou yahay marka istustuska culimmadu waxay yidhaahdaan hadduu qofku camalka markuu samaynaayo ilaahay keyrkiisba ula qasdo camalkaas waa baatil waxba kama jira hadduu markuu hore camalka intuu u qasto ilaahayna uula qasto isusna u qaslana asaguna waa baatil waxba kama jiraan waa shirka cadowey waxay isku khilaafaan hadduu intuu markuu bilaabo ilaahay u qasto oo dhexda ay riyaa ka soo gasho laba mid weyn inuu iska baabi'iyo riyaadii iyo isuskii dhexda ku jiray iyo inuu sii wado hadduu iska baabi'iyo camalkiisa u saxmaya laakiin haddii uu kusii dhammaysto culimmada qaarna waxay leeyihiin horta camalku inuu ka nusqaamaya shaki ma jiro qaar waxay leeyihin asalkiisii hoosaa loo qabana laakiin camalkiisa waa nusqaamaya qaarna waxay leeyihin asaguna waxba kama jiraan marka xataa camalka hadduu dhexda uu kaaga soo dhaco wax yar dhexdaa lagu baabi'iyaa marka ilaahi naga koriye marka ahaalihatu midda saddexaadna annahu min ashirki alasqar waa shirkiga yar macnaa riyuhu laakiin maro weynaana hadduu sii bato ou sii bato ou sii bato marka dambe shirki weyn uu isu bedelaya oo marka dambeba camalkan ilaahay keyrkii aada u samayso wax kastaba shirkigii weynaayo noqonaya alraabicatu inahu akhwafu maa yakhaafu minhu cala asaalixiin waxa looga baqo dadku wax og badan innahu shirki riyuhu akhwafu maa yukhaafu waxa looga baqo waayo minhu xaggiisaba cala asaalixiin dadka suubar dadka wanaag iskana dadka kaleba sababta waa maxay bini aadamka inuu isla dagaalamo maahane waxaa ku jirta in la ammaano xataa hadduu uu cibaado ama cilmi xoogaa in lagu ammaano oo magaciisa xoogaa oo maanta ma arkaysa uu soo baxo waxyaalahaasaa marka ku jira wixii marka hadduusan iskala dagaalamin sidii saxaabada saxaabada mas'ale cilmi haddii la weydiiyo hebelo adiga ka jawaab hebelo adiga ka jawaab intii nin sheikh ka weyn ou joogo waxunba aysan jawaabi jirin intaas waxay diidayaan cilmigooda marnay xadiid sheegayaan qiso dhacday oo loo baahan yahay markaas waxay ka baqayaan camalkoodii inay sheegaan oo maarata ay ka sheekeeyaan marka saasoo kale in aada la ysaga warqabo wa nacam marka dadka bini aadamka xumbulmadxi iyo waxyaalahaasaa maaragta ku jira ama si uusan ogeyn uu usoo gelayn marka mar kasta waa in lala dagaalamo wuxuu dhihi jira sufyaan maa caalajtu shay-an ashaddu calaya min anniil wax maaragtay aan la dagaalamo sixitaankooda iyo qaabayntooda niyada iiga darna ah arko liannaha tataqallabu calaya waa igu gadoomi marka qofkaas waa qofkii iska warqaba waayo qofkaan iska warqabay marka dalaal uu aadayaa marka asaadisatu midka saddexaadna aljamcu in la kulmiyo bayna qurbihimaa haa ahaa sax weeye alkhaamisatu midda tan qurbu ljannati wannaar naartii jannadiiba inay dhow yihiin sababta waa maxay qofku wakhti kasta sow geerida uma dhowa haddoo marka tawxiid iyo khayr oo ku dhintana jannadii iridday u taaganta haddii ou shirki iyo xumaan oo ku dhintana naartii iridday u taaganta nabiga xadiidkuna kiya alaqrabu maaragtay Eh, annaaru maaragtay aqrabu ila alcabdi min shiraaki nacl yacni kabta yeelkeed waa kaaga dhowdahay waljannatu midla daalika wanaaru midla daalik marka labaduba kabtaas yeelkeeda way kaaga dhowdahay sababto maxaa kaa xiga inaad dhimatay dhimatadii dhimashadiina maxay noqon kartaa laxdo kasta ama daqiiqad kastay noqon kartaa marka inaan digtoonaano waa asaadisatu aljamcu bayna qurbihimaa fii xadiidin waaxid xadiid keliya in lagu kulmiyo dhowaashadooda oo la yidhi man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shay-an dakhala annaar xadiidkaas aa ku tusinaya asaabicatu annahu man laqiyahu qofkii ilaahay la kulma laa yushriku bihi shay-an isagoon cibaadadiisa usan yeelino mukhlisa dakala aljannata iyou gala ilahay hanaga dhigo kuwaas waman laqiyahu qofkii la kulma yushriku bihi shay-an asagoo ilaahay u sharig yeelaynina asagoo alla u sharig yeelaayana dakhala annaara naarta ayou gala walow kaana haba ahaado min acbad innaasi ka kan ugu cibaado badan sababtoo min mantaas cumuumay keenaysaa man aa la dhaha sababtoo ah cibaado iyo ruhbaannimo yaa nasaaro ka badna soo maa maxay ku dheefeen soo ma marka qofka haduusan muwaxid uusan ahayn boqol goor ha cibaadaysa dadaa waxay ku leeyihin karaamaaduu leeyahy cibaadaaduu leeyahay war horta tawxiidkii sax ma u yahay mise ma aha shirki boqol cibaado hadduun samayn salaada intuusa uu u bilaabo salaad iyo soom uu ku dhammayn haddaan tawxiidku u saxmin wixii cibaadadiis waxba kama jiraan sababtoo ah asaaska acmaasha maxaa ah iimaanku iyo tawxiidka inuu u saxmo qofka athaaminatu midda sideedaadna oo laga qaadanayo baabka waxaa weeye almas'alatu alcadiima mas'alada weyn oo waa maxay su'aalu lkhaliili lahu soo khaliil oo weydiistay iyo walibaniihi iyo caruurtiisaba wiqaayata cibaadati اlasnaam asnaamta cibaadada in laga ilaaliyo marka carruurteenna waxaana laka rabaa tawxiidkeena u daraa dardaarano inaan maanta ma arkaysaa aan u dardaarno tawxiidka shirkiga aan ka fogayno uguna duceyno oan dhahno ilaahu tawxiidka annaga ilmahaana iyo mujtamaceennaba ilaahu nagu sug soo maa wawasaa bihaa ibraahiimu tawxiidku baniyi wayacquub yaa baniya maandhooyo carruurteeda ina allaha astafaa lakum diina diintu idiin doortee falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuuna idinkoo muslimiin muslimiin maahana si kale ha ku dhimanina ataasicatu midda saddexaadna almas'alatu alcadiima mas'alada weyn waay su'aalu haa ataasicatu midda saddexaadna ictibaaruhu wuxuu eegay in lagu cibro qaato waayo wuxuu ku cibro qaatay bixaali alagtari dadka badan liqowlihi qowlkiisa uu yidhiyo rabbi innahunna adlalna kafiira min annaas asnaamta dad badanay dhumiyeen kama aamina mi ihi soo maha sababta waxaa weeye ninkii qayrkii loo xiro soo qayso adiga ma dhihi jirin wixii walaalkaa ku dhacana waa kugu dhacaya haddaadan ka digtoonaan wasaciidu man wucida bikayrihi saciidku waxa waaya qofka ka faa'iidaysta dadka kale waxyaalaha maanta ma arkaysaa ku dhacay marka shirkiga inaan ka digtoonaan waa annagii soo marnay inay saxaabadu ay maaragtay nifaaq isaga cabsan jirin muxuu dhahay nin kale ibnu abi mulayka adraktu amaaniina min asxaabi rasuuli lah sal allau alayh wasalam kulluhum yakhaafu calaa nafsihi nifaaq nifaaq isaga baqaya marka inaan baqno waayo shirkiga aan ka baqno ilaahayna aan ka inoo koriyo allahna naga koriyo alcaashiratu fiihi tafsiiru laa ilaaha illah ayaa ku sugan kamaa dakarahu lbukhaariyu bukhaari sida uu sheegay marka macnaa baabkao dhan tafsiir laa ilaha illah ku sugan weeye ila laa ilaha illah nafyi ibaadi ay ka koobantahay soo maaha uluhiyada in cid kasta loo diido allana loo sugo marka ninkii uluhiyada cid kasta intuu u diido allana u sugo waa muwaxid oo tawxiidkaa kula kulma jannadu gelaya ninkii asagoo uluhiyada cid kale usugaaya dhintana oo kayr illah usugayana asaguna waa mushrik oo naaru gelaya marka baabka dhan saasuu faa'iideynaya alxaadiyatu cashara fadiilatu man salima min ashirk qofkii shirkiga ka nabad gala waxa weeye fadligiisa xataa walow ahlukabaairba ha ahaadee inuu qofkaasi ou asaas uu haysto qofku hadow tawxiid ku ansaxo waxaad ogaataan had iyo gooraale tawxiidkaa lagu dadaalo waxaa jira dadkan xoogaa inta waawaasha shayaadiintu ay ku salladinta maarag qofka waxay kala dagaalamaan tawxiidka wiil waxaan aniga mar aan la kulmay wuxuu ahaa dadkii hore isagoo dhallin yar oo xertii suuq nuur ka faa'iista waa sogolaasaan marka nin dhallinyaro iska wanaagsan bu ahaa marna waxaa adiga iska dhallinyarooday laakiin tawxiidka weli waa u dhaqmay adiga jinni waa ku salliday ma aqaan ma gabar intuu guursaday unbaa balaayo iyo jinni waxbaa ku ku salliday jinniga markuu xir wuxuu igala dagaalamaa tawxiidka salaaddii iyo baabkii kaloo uu furaa anna tawxiidkiiaan ka dhaqaafi waayo muxuu le waxaa raa baab kaloo salaadii ii furo markaasu wuxuu yidhi anna tawxiidkiiaan ka dhaqaafi waayo wuxuu rabaa o inuu salaadii iyo cibaadaintuu ii furo aan shirkigiisaan u yahay almuhim ninkii marka dambe waa ka raystay wuxuu ii sheegay yarkaas wuxuu yidhi intuu dunigaas uu la socday nimanka shayaadiinta owliyada sheeganaya shayaadiinta la socda waa arki jiroy gebigoo shayaadiinay wada caabuda marka waxyaalahan ka fays waxaa ka mida ah, wuxuu yidhi shaydaankaas wuxuu igala dagaalamayay inaan tawxiid ka tago isagoo baabka cibaadada iyo waxyaalo kale ii furay laakiin wuxuu raba shirki inuu geliy adiga nin tawxiid hore u fahmo ahaa tawxiidkii aan ku adkaysoona adi markii dambe qur-aana lagu akriyay dad badanoo akhyaar ninka adi markii dambe alxamdulilah waa u caafimaad naam baabu ducaa'i ilaa shahaadati an laa ilaaha ila اllah baabu ducaa in loo dadka loogu yeero adiga tawxiidkii markuu qofka uu xaqiijiyo soo maaha soo alcilmu waalcamalu soo maahayn uma adacwa ila tawxiid soo maaha marka waa tii waaye baabu ducaa in loogu yeero ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah dadku inay ka markhaati kacaan allah maahana wax kaloo xaq lagu caabud inaan la jirin inaysan jirin munaasabada oo baababkii hore laleeyahana waxaa weeye markii oan soo marnay fadliga tawxiidka iyo in shirkiga maanta ma arkaysaa laga baqo oo tawxiidkana la xaqiiyo shirkina laga baqo oo qofkii tawxiidka uu xaqiijiyo ayaa waxay keenaysaa marka maadaama adiga au ilaahay ku waafajiyey naftaada sacaadadeeda iyo hanuunkeeda ilaahay uu ku waafajiyey nicmadan dadkii kale marka inaad ku marti qaato ooda meel la fadhiisan sababtoo fadliga ilaahay waa waasac midda kale sidii xoolo maahano haddaad bixisa aslada waa kaa nusqaamayaano waxaway waa cilmi waa dacw cilmigiyaa kuu kordhay iimaankiyaa kaa kordhay qofkii adiga kugu soo hanuuna ama hidaaye islaamka uu ku soo galo ama cilmi u kordha ama sunno u kordha ama cibaado xataa u kororta waxa weeye iyadoon qofka ajarka laga nusqaamin ajarkiisa oo kale ayaad leh marka taasoo marka uu ka hadlaya iyo wa qowluhu tacaala waa anagii nidhi waxaa munaasab ahayd shiiku inuu yidhahdo qaala allahu tacaala allahu aclam sababtoo ah baabka wuxuu shiiku u keenayaa aayaadkan inay macnaa baabkan ou guntay ay macna ay adkeeyaan wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa haadihi middan aan ku taaganahay sabiilii jidkayga waay midda uu ku taagan yahan waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku taagan yahay waxaa weeyaan waa dariiqadan cad oo towxiidka ilaahay in cibaadada loo gaar yeelo oo loo khaliso cibaadada oo maaragtay asnaamta iyo waxa ilaahay sokodii la caabudo laga beri noqdo daacadiisa loogu yeero macsiyada in laga tago loogu yeero sabiilii waa jidkayga waay waa jidka aan ku socdo oon dadkan ugu yeerayo adcuu ila allah yan dariiqadaasaan ilaahay ugu yeerayo yacni ay ilaa cibaadat illahi waxdahu laa shariika lahu allah keligiis inaan caabudo anaa aniga iyo waman itabacanii cidda i raacdaba ayagoo cilmi iyo basiiro ku sugan adcuu ila allaahi ilaah baan u yeeraya calaa basiiratin anoo cilmi iyo aragti ku sugan basiiradu marka waxa weeye waxaad dadka ugu yeeraysaa diintana waa inaad taqaano ee qof jaahila maxamed aad ugu yeeray soo ma haba yaraatay waxaa taqaano inaa ugu yeerto qofka hadduu tawxiidka uu yaqaano xaaraamta aweyn uu yaqaano salaadda in la tukado intaas dadka ugu yeeraya wixii kaloo fiqhi mutakhasisana culimmada u joogta oo dadka ku soo xirayaa markaas anaa aniga waman itabacani aniga iyo cidda i raacday macnaha waxay la wadaagaan dacwadana waa inay la wadaagaan cilmiga iyo basiirada ay la wadaagaan sababtoo calayhi salaatu wasalaam wixii loo soo dhiiba waxba nagama qarin qur-aankii waa noo keenay xadiidkii waa noo keenay dariiqii khayrka waa uu noo furay adigaa la rabaa dariiqaas cilmigii iyo basiiradii iyo ikhlaaskii inaad la timaado ood nabiga aada ku deegtay calayhi salaatu wasalaam soo maa marka qofka isagoo aqoon iyo maanta ma arkaysaa marka aqoonta waa cilmiga diinta inaad taqaano dadka loo yeeraa xaalkooda iyo asaaliibta u munaasabana waa inaad taqaanid ilaa qofkii isluub fiican kaaga baahan haddaad si xun ula hadashid waa kaa sii didaya taasna waxaa fasiraysa qowlu tacaala udcu ilaa sabiili rabbika rabbigaaga jidkiisa ugu yeer bilxikmati xikmay u um mawcidati iyo mawcido wanaagsan wajaadilhum ladood bilatii hiya axsan qaabka ugu fiican uladood dood ibnulqayim markuu aayadda fasiraya waxuu dhaha dadku waa maraatib waay dad waxaa jira xaqa diyaar u ah oo aanba bis waxay u baahan yahay in loo iftimiyo dhag ama dadka caadi waa ku arkaysa ama ilmahana waad ku arkaysa cunug waxaa jira qur'aanka aan lagu dilaynin oo iska jecel oo khayrka iska jecel bis wax kaabarid iyo bis casharku meerinu kaaga baahan dad waxaa jira haddii wacdi iyo khayr loo sameeyo khayrka bis meel ay nuurka adugu iftiin u bixi adaanba hadhuu iska reebi karin kuwaas waxaa weeye khayrka unbaa loo sheegaa dahdiid iyo waali iyo midna ma kula dhaqmay sababtoo ah qalbigiisaa diyaar waa sida abubakar oo kale radi allahu canhu noocna waxaa weeye waxyaalo kaluu ku mashquulsan yahay qalbigiis waa fiican yahay laakiin waxyaalo waxyaalow ku mashquulsan yahay waxyaalo kalaa wareerinaya noocaasoo kale waa maxay waxaad ugu yeeraysaa marka tarkiib iyo tarhiibaa isticmaala tashwiishka iyo waxaan maskaxiisa ku jira jawi deganaa kula hadlaysa waxaa kufrigaa ka ratima iyo qubxigiis iimaanku wuxuu leeyahay waxaa ka ratima iyo tawaabtiis waxaasaa u sheegaysa wixii waa u dhegaysanaya waa ku qancaya inna fii daalika ladikra liman kaana lahu qalbun waa qofkii hore oo xaqa diyaar iska ow alqa samca wahuwa shahiid kan kalena waxaa weeye wuxuu u baahan yahay inuu la wacdiyo oo qalbigiisa oo xoogaa tafaruqyo waxyaala uu ka bixiyo waxa si faacan u dhow markaas waa ka faa'iidaysanaya kan saddexaad waxay waa mid mucaanid awa kaas marka waa lala doodaya waxyaalaha uu ku dhegdhegayo ayaa laga doodaya geed walboo galo marka waa laga bixinaya laakiin usluub wanaagsanoo muqnica hadduu tamaadi uu keeno uu diido kufri soo waa la sajrinayaa wacdi iyo waciid hadduu gacan la yimaadana muslimiintu marka hadday awood leeyihiin jihaadka maxaa loo jiday kuwaasoo kaloo raba diinta inay gacan ay ku baabiyaan in la iska celiyo taasaa loo jiday marka waa asaaliibtaas oo kale marka xaalad walba iyo qof walba xaalkiisa wax u munaasaba waa inaad taqaano buuli marka qofka hadduusa dacwada isagoon diintiina aqoonin dadka axwaasha u munaasaba uusan aqoonin yufsid aktara mimaa yuslix waxa uu islaaxinaya waxaa ka badan wuxuu fasaadinayo iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi qul waxaa tidhahdaa haadihi middaan sabiilii jidkayga waay adcuu waxaan u yeerayaa ila allah ay ilaa cibaadati illahi waxdaan u yeeraya cibaadadii allah in loo khaliso oo shirkiga beri laga noqdo oo alla awaamirtiisa la adeeco nawaahidiisana laga haro calaa basiirat anigoo aragti kusugan cilmi iyo yaqiin iyo ogaasho oo aqaana diintana aqaana waxaan ugu yeerayo qofka loo yeerayana qaabka u munaasaba la yaqaano aniga maahana ana aniga iyo waman itabacani inta i raacdo dacwada iyo basiirada cilmi cilmiga inay ila wadaagaan walidaalika basiiradaas nasiib weyn waxaa ku lahaa saxaabada radi allahu canhu uma taabiciintii quruun halaad ayaa ku lahaa iyo culummada caamiliinta mar kastana hadda qofkii diinta ilaahay si fiican u barta ikhlaasna la yimaada aadna isugu hawla ilaahay waa waafajinaya subxaana wa tacaala allana baryo wa subxaana allah ilaahay baa nasahano shirkiga iyo waxyaalaha xuxunka ah oo saqajaannimada ah oo mushrikiintu ay la ordayan ilaahay ku nasaha ay ku sifaynayaan ilaahay waa ka nasahanya ilaahay miduu leeyahy iyo cid kale la caabuda iyo maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allah cid kale cibaado u gudbinaynaa waxaas ilaahay waa ka nasahanya subxaana allah wamaa ana anigana ma ka mid ihiyo min almushrikiina kuwa ilaahay u shariyeela kama ihi aslanba shirki agteeda ma ma yimaado marka qofka muuminkaa halhayskiis waa inuu saa noqo laakiin haddaad tiraada muslimaan aayaddan akrinaysid shirkigana iska soo xaabsatid iska soo gurubsatid iska soo gurubsatid wallahi waa lagu gubana ma garatay aakhire adduun baa lagu gubanaa marka siday nebi ibraahim loo shirka u erayso ma arkaysa nebi maxamed arag sida loogu laqinayo wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin marka bahalka waa in la iska fogeeya madaahirtiisa khatartan hadda xadiidkii baa noo sheego weliba riwaayad kale waxay leedahay shirkiga dadka wuxuu ugu soo tukubaa quraanjo socod oo dhagax sallaxana sibsiba ku soconaysa oo mugdi ah gooray kuu soo gashay miyaad ogtahay soo maa waa quraanjo qajafqajafteed maqlaysa waa mugdi dhagax sisib ahoo baarkan waa ku socotaa miyaa qadafteeda goora kuutid maxaa ka taqaana saasoo kaloo baal kugu soo xaluunahadeer marka inaan foojignaano ilaahayna oo aan barino waa ka muuqata sida nabiyullahi ibraahim wajnubni wabani an nacbudu alasnaam iyo nabiga suu isaga fogeynaya calayhi salaatu wasalaam wa subxaana allah ilaahay baa ka fogan shirki iyo baktigii wamaa ana aniguna miyihi min almushrik mushrikiinta wax aan la wadaaga haba yaraatay male beri baan kalana marka waxaan ku dhex jiran baabikii dacwada tawxiidka loogu yaarayo wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu cabdullaahi ibnu cabbaas ibnu cabdilmualib ibnu haashim waa ibnu cami nebiy sal allau alayh wasalam nabiga maanta ma arkaysa ina adeerkiisu waay cabdullaahi ibnu cabbaas asagoo yar ayuu maanta ma arkaysaa uu soo islaamay nabigaana u duceeyey calayhi salatu salaam wuxuu dhahay markuu fahmadiisa uu ka yaabay allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahu diinta fahamsiibou dhahay ta'wiilkana maanta ma arkaysaa bar macnaa qur-aanka tafsiirkiisa walidaalika qur'aanka tafsiirkiisa wuxuu ka gaaray meel un ilaahay og yahay subxaana wa tacaala iyo cilmiga oo dhanba baxar waxa weeye aan dhammaa karin waa ninka lagu magacaabay xabrul umma ummaddoo dhan caalimkoodii turjumaan alqur'aan qur'aanka ninka afhayeenka u ah oo qur'aanka warbixiyo macnaha macaanidiisa waa ninka la yidhi suurat ama suuratulbaqar intuu fasiray a waxaali gaalada daylam qoloyn la dhihi jira hadday maqlaayeen xataa waa islaami lahayen fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa radi allahu canhu arda marka ninkaas nin aad uu cilmi ugu dadaala xataa marka uu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada aad u waxoga barin jiray zayd ibnu haabit iyo cumar ibnu khadaab iyo intaas si adabla uga barin jiray aad u caalim u noqday adiga daa'ifoo ku dhintay wakhtigii cabdullahi bnu zubayr oo maka iyo haystay asagoo maaragtay adiga tamaaniya wa sitiin lixdan iyo sideeddii ayuu maaragta dhintay radi allahu canhu ardaahu waxau ah cumar wuxuu gaaray asagoo inan yar ah inuu dadka mushaawarada oo maaragtay lala showro oo maaragta yacni cumar la taliyeenkiisa inuu ka mid noqdo anna rasuula llahi sala allahu alayh wasalama lamaa bacata mucaadan ila mucaad markuu yeman u bixiyey sanadkii tobanaad ayuu diray mucaad radi allahu canhu yemanowna u diray asaga abu muusa alashcari marka asaga dhinacaan sanca iyo ayaa loo diray abu muusa alashcarina dhinaca cadan iyo dhinacaasaa loo diray marka nabiguaa markuu la dardaarmo uu yidhi haddaad meel isugu timaadaan yasiraa walaa tucasiraa dadka u fududeey oo ha cuslaynin maarata wabashiraa walaa tunafira dadka u bishaareey oo ha erinina watadaawaca walaa takhtalifa iska dambeeyo ha iskhilaafamina dadka muslimiinta meel hadday isla joogaan hadday culimo yihiin hadday wax kasta yihiin waa in maaragtay tacaawun iyo walaaltinimo iyo kala dambeyn ay ka timaado sababta haddii dadkii culimmada ahaa ama odayaalka iskhilaafaan ummaddii o dhan baa isku dhexdhacay soo markaa dadka ka shaqaynaya mar kasta culimmadii inay iscaydo iyo duruus ay baabiyaan shar bay ka shaqaynaya ilaahay ha ka cabsadeen wallaahi alcadiim haddaysa ilaahay ka cabsan ilaahay inuu fadeexayna war culummo iyo meel tawxiid oo ka jiro iyo diin lalama diriro qofkii la dirirana meel xuna u dambayso iska jira waxyaalahaas ma garan wacan ibni cabbaasin radi allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalama rasuulka alleh lamaa bacada mucaadan ila alyaman markuu u bixiyey qaala lahu wuxuu yidhi innaka taatii waxaad u tegaysaa meeshaad u socotid qowman qoom oo dad oo min ahlilkitaabi ka mid ah yahuudda ahlulkitaab ayaa aa e, ugu badnaa yaman oo markii horena yahuudinimadu wakti horey soo gashay oo xadaaradii hore oo maaragtay saba'iyiintii ayay yahuuddu ay soo gashay tubaciyiintii ayaa culummo yahuudda intoo wato ay diinta yahuudda ay ku faafiyaan meeshii markii ay diinta yahuud ay ku faafiyaan nasaarada nimadaa soo gashay nin boqorahoo ka mid a ah, marka dadkii nasaaradaha waa kii gubay oo qisatu suuratumasmaadaad burida ishaarayso markaa markuu dadkii uu gubay ayaa ruum iyo halkaa nasaaradii joogtay ayaa xabasho la soo hadlay marka xabasho marka waxay idhahdeen nasaarada halkaa joogta u gurmada halkaas marka duulaan ay yaman ay ku soo qaadeen oo saas yaman ay ku qabsadeen kiristaannimadii ku faafiyeen waa kii abraha kii xukumayay ilaa waqtigii nabigu markuu dhalinayo calayhi salatu slam ee kacbada soo weeraray adiga waqtiyaalkaas waqti u dhow ayaa nin ah, maxaa jira soo kacay oo maaragtay yamantii ka mid a furusow marka ciidamo u doonta marka si uu xabashada uu isaga kiciyo waa nooc gobonimo doona camal marka furuskii soo watay xabashadii marka sidaasuu ku jebiyey laakiin diintii nasraanimadana waa ku dambaysay yahuudnimadiina marka waa ay joogtay marka laakiin in kastoo yaman iyadu dacway ku islaamay oo ciidan hadda loo diray ma aysan ahayn nabiguna waa kii ammaano calayh salatu slam uu yidhi aliimaanu yamaanu walxikmatu yamaaniyat hadhowna waxay ahaayeen waktiguu nabigu uu dhintay calayhi salaatu wasalaam xuruubu ridda iyo xuruubihii kaleoo ka dambeeyey oo futuuxaadka islaamka dadka ugu amdaad badan bay ahaayeen marka oo maarata yani jeeshka gurmadka xagga meeshoodu ayuu ka imaan jiray marka markuu u diraayo marka uu dad ka mid aha islaamay marka islaamku markuu ku dhex faafay ayuu marka u diray ka ducaad ahaan ayuu u diray marka laakiin yahuudnimadii iyo nasaarnimadii meesha waa jirtaa oo yahuudduna waxay ahayd waqti hore nasaarnimadana waqti dambey soo gashay ilaa waqtiga maaragtay nabigu uu dhalinayay waa kii xabashada xukumi jirtay iyagoo diinta nasaarada way qaala wuxuu yidhi innaka adiga ta'tii qooman min ahli kitaab ayaad u tegaysaa macnaa waa dad aqoon la waayo ee hadhow munaadaradooda iyo qaabkooda xudhaadhicileeda iska jir waa macnaa qof wax yaqaana iyo qof jaahila isku usluub maaha nacam falyakun ha ahaado awalu maa tadcuuhum ilayhi waxaad ugu yeerayso shahaada shahaadata an laa ilaaha ila allah allah maahna ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuysan jirin ha noqoto waxa ugu horreeya oo loogu yeeray idan dacwada maxaa laga bilaabay shahaadada waxay ku tusineen marka diinta islaamka ahmiyaaday kala leedahay wax ugu ugu muhiimsan oo dacwada laga bilaabo ama qofku naftiisa uu ka bilaabo ama kayrka haddii uu diin baraya uu ka bilaabo inay tahay tawxiidka dad badanna ma ogolo waxay leeyihiin tawxiidka intaad meel laga dhigtid xoogaa raqaa'iqdii waxyaalahaas nooga hadla raqaa'iqda waa laga hadlaya laakiin raqaa'iqda tawxiidkii baa sababto laa ilaha illa qofkiina dakhala aljanna qofki ilaahsa naartiibuu galay marka raqaa'iqda ka horaysa waa maxay ilaa shirki naar naarunbuu ku jira qofka inuu ka soo baxo tawxiidkiina jannadii baa lagu gola raqaa'iqda ka horaysa marka waa ma marka ihtimaam tawxiidka ayaa laga qaadanaya falyakun awal maa tadcum hadhow marka qofka nebiga manhajkiisa khilaafa waa qof qaldan waaye marka falyakun ha ahaado awalu maa tadcuuhum ilayhi shahaadata an laa ilaaha ila allah allah maana wax kaloo xaq lagu caabudo inaysan jirin wa anna muxameda nebi muxamedna riwaayada kale wa anna muxamed kuwas daran miya wa fii riwaayatin ilaa an yuwaxid allah ilaahay inay waxidaan riwaayaad kale waxay ku daraysaa wa anna moxamadan rasuulullah nebi moxamed inuu rasuulka ilaahay yahay riwaayadna waxay leedahay an yuwaxidu allah alla inay waxidaan waa iska mid fa inhum adaacuuka lidaalika hadday arrintaa kugu adeecaan matnigaan akrinaynaa fa aclimhum waxaad ogeysiisaa anna allaha ilaahay iftarada calayhim inuu ku farad yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin hamiin kasta waleylatin iyo dharaar kastaba yo maalin kasta iyo dharaar kastaba marka diinta waa wada maraatib qofka waxa lagu khidaabay waa islaamnimada inuu soo galo waa inuu tawxiidka xaqiijiyo markaas ka bacdi baa cibaado ay maaragtay ay ka ansaxaysa tawxiidkiina salaadii baa ku jira ilaa iyada waxaa weeye waxaa weeye waa tamriinkii oo tawxiidka tadriibkii oo tawxiidka afar iyo labaatanka saa ilaahay cibaadadiisa hortaagan haddaad laa ilaaha illa lahu tirad oo salaad tukanaynin maxaa ku tusinayay muwaaxidnimadaada salaad marka maalinta ilaaha aada waxidaysaan allahu akbar aadaankii iyo iqaamadii iyo ashhadu an laa ilaala u taaganta marka waa tadbiiq camaliya oo tawxiid qalbigaa ku tadriibinaysa tawxiidkii jawaarixdaa ku tadriibine lisaankaa ku tababaraysa marka waa tawxiidkiioo waxaa weeye falgal ah salaadda fa inhum adaacuuka hadday kugu adeecaan lidaalika faaclimhum waxaad ogeysiisaa anna allaha alla iftarada calayhim inuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqo oo zakadii waajibkaada looga jeedaa tuukhadu laga qaadayo min aqhniyaa'ihim dadkooda wax haysta oo taajiriinta oo hodanka calaa fuqaraa'in fuqarahooda looga qaadayo fuqaradaa laga qaadayaa faturaddu waxaa loo celinayaa calaa fuqaraa'in fuqaradooda islaamku maahan isticmaarka oo kale isticmaarku markay waddan qabsadaan hindi kale marku ingiriis oo qabsaday iyo africa wax alla wixii khayraad iyo dahab iyo dhaymo london ku kaydsanta hindiyana waxay cawrada ku asurtaan maanta ma haysaan qaarigooda soo ma waxay waa laqaya laakiin muslimiintu markay meel tagaan wixii khayraadka ummadda unbaa lagu hormarinaya soo ma ma ahan wax alla wixii khayra madiinaha loo soo dhigo la meesha dadka dogaalo hidaayadooda iyo masaalixooda iyo cilmibaridooda unbaa looga shaqaynaya iyo masaakiintooda walidaalika qulmada qaar waa qabooleh waddan intaa zake laga soo qaado meel kale ma geli karo inkastoo qowlkaas eh, maaragtay madhabka shaaficiga haba qaba laakiin eh, maaragtay haddii lacala eh, maaragtay waddankaas zakada ay ka badato dadkaas oo baahidooda meel kale ay jirtaan waa loo qaadi karaa dhib ma laha laakiin taa xataa waxay ku tusinay sharcigu cinaayada uu siiyey ummaddaas waxeeda iyaga in laysku celiyo inaan maaragtay waxooda khayraadkooda aan maaragtay aan aan aan la boobin marka wixii iyaga zakadooda meeshaa madiina wax alla waxay haystaan madiino loogama soo rabin ayagaa lagu maamul cadaaladda diinta balfiir isticmaarku intuu cadaalad xun midda ugu dan sameeya oo wixii ummaddii khayraadkii noq oo addoonsada oo diintii baabiyo wax kasta oo kuleeyahay khayraan idin horseeda maxaad mal ummadda islaamka xallaarada ay haysatay markay imaanayeen meel kasta iyaga muslimkii cawaan ka dhigeen gaaladii kor usoo qaadeen meel kasta joogtay markaas wuxuu ku leeyahay haddana xadaara intuu ku dilo haddana kuwa amaal sheegana soo maa waa cadaalad darra fa inhum adaacuuka faaclimu ogeysay an allaha qad iftarada calayhim inuu ku farad yeelay an allaha iftarada calayhim sadaqatan sadaqo waa zake tuukhadu laga qaadayo min aqniyaa'ihim dadkooda deeqtoon fa loo celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda dadkooda marka fuqaraa haddii la sheego miskiinkiina waa ku dhex jira fainhum inhum adaacuuka lidaalika fa iyaaka iska jir wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda xulka ah zakada waxaa weeye ninka maaliga oo zakada laga qaadayana lama ogolo xoolaha liito maquunay dhahaa xoolaha liito lasoo sooca oo liito mid jaban iyo mid jiis iyo qashi inuu soo qaado xoolaha hulka ama neefka madigaah oo caanaha badan ama markaas hasha dhalaysa ama neefka hilibka jarkaah ugu sarreeyo xoolaha ku jira xoolaha xulkaa lagama qaado xoolaha liitona maquunay dhahaan soomaalidu maquuna macnaa wax maarata dii la keen waxaa iska tuuraysid waa walaa timamu alkhabiida biayib waa khabiidkaas waxa maquunadaada dhiigto laakiin maxaa laga qaadaa xoolaha dhexdhexaadkaa laga qaaday ilaa waxaa weeye dadka oo fuqaraduna xaqay leeyihiin qofka maaligaana xaqou leeyahay xaqa fuqarada waxaa ka mida neef liitay inaan xoolaha laga soo qaban oo eber oon qiimo lahayn xaqa maaligana waxaa ka mida xoolihiisa xulka oo neefka maarata yacanii xoolaha maaragtay loo dhex maro inaan laga qaado ee neef marka wasada laga soo qaado wataqina iyo fa iyaaka iska jir wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda wan wanaagsan ee neef dhexdhexaada ka qaad wattaqi iskala ilaaliyo dacwata almadluumi qofka la dulmiyey dacwadii sababto dadkan zakada loo diray hadduusan ilaahay ka cabsanin waxaa dheci kar dadkii inuu dulmiyo dad badan wakhtigii cumaan ay ka sheega jireen nimanka socaaddaa inay dulmiyaan oo dadkay dhibaato u geystaan qofka hadduusan cadaalad uusan samaynaynin baawarkiisa nufuudkiisa waxuu u isticmaalaa si qaldana u isticmaalaya marka dadkii marka dulminayaan marka marka nabigu taasuu ka digaya ilaa abadi alaabidiin wattaqi iska ilaali dacwata almadluumi qot aad habaartay walow gaalba ha ahaadee fa innahu sha'nii laysa baynaha qofkaa habaarkiisaoo la dulmiyey iyo wa bayna allaahi ilaahay dhexdiisa xijaab uma dhexay horaa laga aqbalaya maalin unbay maaragtay qofka ay maaragtay ay ku soo degaysaa sababto dadka daalimiinta goor unbaa la ciqaabaa walahumaa wax marka xadiidka waxaa laga qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markii macaadbi ou diray wuxuu yidhi waxa ugu horraysa oo dadka ugu yeerta ha noqdeen tawxiidka laysugu yeeray walahumaa waxaana u sugnaaday muslim iyo bukhaari can sahl ibnu sacd sahl ibnu sacd ibnu maalik ibnu khaalid alansaari asaacid ayaa la yidhaahdaa asaguna axaadiid badan bau leeyahay aasagii aabbiisba maaragtay waa laba saxaabi waa ninkan waxau dhintay siddeetan iyo siddeeddii markii hijradu ahayd isagoo boqolkii dhaafay nacam marka wuxuu ka mid ahaa saxaabadii yacni dadkii saxaabada ugu dembeeyey uu ka mid ahaa ilaa siddeetan iyo siddeeddii maxaa sagaa dadkii macnaha anasaa wax yar ka dambeeyey sagaashan iyo waxau dhintay saddexdii nin kalea ka dambeeyey oo boqol iyo tobankii dhintay ma garan nin kalea ka dambeeyey ee abudufayl maaragta ninka la yidhaahdo ana rasuul lahi sal اlahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi yooma khaybar khaybar maalinteeda yooma khaybar sulxat اlxudaybiya iyo fatxu maki u dhexeeyey ma garan sanadkii lixaad ma sanad toddobaad miday ahayd qaala wuxuu yidhi markaa markii la duulay yahuudaa marka meesha deganeedoo qalcaad weyn bay ku lahayd dhowr goor baa la duulay waa la dagaalamay xoogaa marka waa maaragtay qabsashadii ayaa adkaatay markii dambe oo qabsashadii adkaatay ayuu nabigu wuxuu dhaha calayhi salatu wasalaam yowma khaybar la ucdiyanna waan siinayaa arraayata calanka waxaan siinayaa hada nin ninkaasoo rajulan nin ninkaasoo yuxibbu allaha rasuuluhu yuxibbu allaha warasuulahu alla iyo rasuulkiisaba jecel wa yuxibbuhu allah warasuuluhu asaguna allah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin yaftaxu allaahu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guulaynayo oo magaalada la furanayo calaa yadayhi labadiisa gacmood macnaa qiyaadadiis ayaa maaragta lagu guulaysanaya ilaa marka hore way adkaatay oo dhibaato badan baa maaragtay ayaa ah, muslimiinta ka qabsatay iyo xoogaa laakiin weerarkii iyo xisaarkii marka waa lagu hayay marka nabigu calayh salaatu salaam wuxuu ballan qaaday berri in maaragtay qof calamka lagu dhiibo qofkaasina ilaahay rasuulkiisuna ay jecel yihiin ilaahay rasuulkiisana ay jecel yihiin qofkaasana marka u guul ilaahay gacantiisa oo ku dhali doono fabaata annaasu dadkii baa baryay hamiinkii yaduukuuna yudrikuuna maa idiin qoran yaduukuuna waa waay yaduukuuna ayagoo niqaashaya laylatum hamiinkooda waryaa waayo qofka loo dhiigi doona yaa la siinaya qof walba waa hamiinka cumar uu leeyahay maa axbabtu alimaarata ilaa leylata idin weligay madaxnimo ma tamin ilaa hamiinkaas maahan hamiinkaas wax kaloo ma taminine ilaahay rasuulkiisaa jeclee rasuulkiisana waa jeclaya markhaatigaasaan ka rabooy nacam fabaata annaasu dadkii waxay baryeen yaduukuuna iyagoo niqaashay laylatahum ayagoo maxay ka niqaashaan ayuhum yucdaaha yaa waayo qofka la siin doono falammaa asbaxuu markay waa bariisteen qadow calaa rasuuli illaahi allahu calayh wasalam rasuulka ayay ku kaleen weliba raggii quwaadda ahaa oo khatarta ahaa oo saxaabada ka mid aha radi allahu canhu kulluhum mid walbaba yarjuu isagoo rijaynaya an yucطaaha in la siiyo marka halkan wuxuu yidhi xadiidku yuxibu اllah yuxibuhu اllah warasuul marka alla maxabada loo sugo taana mutakalimiintu ma ogolo waxay maxabadu qalbi jilaacay keena ilaahay loo sugi maayo ee waxaa looga jeeda hawaabin war hawaabintu waa wax kale maxabaduna waa wax kale adiga waxaad jirta qof aad jeceshahay oodan waxna siinaynin aan ama aad kaaga baahnayn mid aada jeclana laakiin iska liidato wax aad siinaysa sooma marka maxabad waa wax kaloo qiimo ku fadhida ilaahay maxabadiisana waxa way midda makhluuqa ooma eka nacam falammaa asbaxuu dadkay waa markii waa bariseen hadow calaa rasuuli illahi sal allau alayh wasalam kulluhum mid walba yarjuu isagoo rajaynaya an yucdaha in la siiyo faqaala markaas wuxuu yidhi ayna caliy bnu abi aalib caliy bnu abi aalib xaggee buu aaday marka wow jiranaa daafuu qabay intuu haray ayuu markii xataa soo jir wuxuu dhahay ma rasuulkaad ka hari kartaa markaasuu isagoo jiranoo soo baxa hamiinkaasuuba soo geli rabaaba faqiila waxaa la layihi huwa yashtakii min caynihi ishaa xanuunaysoo daaf ayuu qabaa fa arsaluu ileyh way cidireen fa utiya bihi waa la keenay isagoo gacanta la wado fabasaqa fii caynayhi gacanto labadii indhood iyo uga tufo waa u duceeyey marka mucjizaadkiisay ka mid tahay wadacaa lahu u duceeyey baraa wuu raystay oo kaan lam yakun bihi wajacmin xanuun haaya ma baahan daawo xoogaa gooja lagu xusubo iyo cabaar uslu iyo berri iyo aan kuusoo noqona maa boqol daawo mucjizaana ka weynaatay baabumi sala alla alayh wasalam fabara'a wuu raystay kaan lam yakun bihi wajacun waa iyadoon wax xanuuna aysan jirinba fa acdaahu raayata raayadii calankii uu u dhiibay fa qaala markaas wuxuu uhi unfud soco oo maaragtay yacni jidkaaga mar oo jeex calaa rislika tartiibtaada adigoon ord iyo qaylo iyo buuq iyo sawaxan jihaadka iyo sawaxanka iyo qaylada badan lama ogolo nina xoogaa ilaahay didliiso allahu akbar subxaan allah maahane qaylada badan lama ogolo xataa tanzila ilaa aad ka degtid bisaaxatihim heeraarkooda aad u dhowaatid cadow adoon marka dagaal ku qaadin uma cud min alislaam islaamnimada ugu yeer iyo tawxiidka ugu yeer wa akhbirhum waxaad u khabartaa bimaa yejibu calayhim waxa ku waajibayo min xaq illaahi tacaala fiihi xaqa alla diinta waxa ku waajibayo hadday islaamaan maaragtay waxa waajibaya waajibaadka laga rabo xaaraamta waxyaalahaas muhimaadka si ayagoo calaa qanaaco islaamka ugu soo gala oo islaamka sharaacidiisa loo banneeyo wa akhbirhum ugu sheego bimaa yejibu calayhim waxa ku waajibayo min xaqi illaahi tacaala xaqa alle fiihi islaamnimada waxa ugu waajibayo markaas wuxuu u sheegayaa marka dacwadan aad dadka u gudbinayso iyo jihaadkan fadliga ay leedahay fa wallaahi baan ku dhaartay ilaan jihaadka maslaxa laga wada ummadda in la hadiyo waxun baabi'i maa dadkaan la imaan dhagka la imaan maslaxaad laga taxaqiijinaya intaan marka dagaalka la gelin waxaa sunno ah dadka dacwada in loo bandhigo fa wallaahi baan ku dhaartay lian yahdiya allaahu ilaahay inuu kugu hanuuniyo bika adiga oo sabab aad u noqotay rajulan nin waaxidan keliya ayaa khayrun maaragtay ka khayr badan oo laka adiga min xumuri nacam geela gadgadudan waa geela hormayga carabta ugu jecel uga caano badan geela hoorka markay yidhaahdaan qayb u qaybya waa la jooga waa hal daqiiqo khayrun laka ay kaa khayr badanta min xumuri nicam yaduukuuna macnaa yakhuuduuna ay maaragtay dhex dabaalanayaan oy niqaashayaan wallaahu aclam wsala allahu calaa maxamed